kaanat اdunya hamahu jacalahu allah اlfaqra bayna caynayhi wafaraqa allahu shamlahu walam yaatihi min addunya ilaa maa kutiba lahu baa nebigu yidhi qofka hamigiisa ka dhiga adduunyo waxauu ku fikirayaa waa adduunyo waxauu ka shaqaynayaa waa adduunyo waxauu ku seexanayaa waa adduunyo waxauu ku soo kacayaa waa adduunyo waxauu ka hadlayaa waa adduunyo waxauu eegayaa waa adduunyo qofka hamigiisa adduunyo uun ka dhiga buu nebigu yidhi arrimihiisoo dhan ilaahay barya galbeed buu kaga kala shaydhinayaa nolosha adduunyadana faqri baa labada indhood loo saarayaa faqri weligaana ka baxayn baa labada indhood loo saarayaa arsaaqadana inta ilaahay u qadaray mooyaane in kale ma hela buu rasuulku yidhi waman kaanat alaakhiratu hammahu ninka hamigiisa ka dhigay buu nebigu yidhi aakhiro aakhiro macneegu waa maxay yani meel kastuu joogo ilaahay buu kaga cabsoonaya salaaddii buu ilaalinayaa soonkii buu ilaalinayaa xaqii dadku iska ilaalinaya xaqii jaarkiisu ilaalinaya xaqa dadku la nool yahay buu iska ilaalinayaa dembiguu ilaalinayaa wanaaggii ayuu ka shaqaynayaa hamigiisuu aakhiro camal aakhiradiisa ka dhaawacaya waa ka digtoon yahay camal aakhiradiisa badbaadinayana wuu u dhiiran yahuu qabanayaa mar walba ninka hamigiisa ka dhigay buu nebigu yidhi aakhiro qalbigiisa ilaahay ka dhiga qani hodan hodantinimada qalbiga ilaahay siiya qofku meesha uu ka noqdaa caydhna waa qalbiga meeshuu qani ka noqdaana waa halkee waa qalbiga inagu waxaan moodayn hebel waa nin milyondeera warqadahan maaha waxa bini qalbigiisa hinada gelinaya hinada qalbiga waxa geliya waa markuu qalbigu u jeesto ilaahay macrifadiisa iyo aakhirada weynigeeda hamigiisa ninka ka dhiga buu nebigu hi aakhiro qalbigaa ilaahay hodantinimo uga buuxiyaa arrimihiisao dhanna ilaahay baa isku soo ururiya addunyaduna iyadoo dullaysan oo u san dullaysan ayay hoos timaadaa buu rasuulku yidhi adduunyadu muuminka way doondoonan hadhkaaga ma aduu ku daba socdaa mise daba socdaa ya isagaa ku daba socda hadh adduunyadu baa la qofka adduunyadu waa sida hadhka adduunyadu diintay la socotaa adduunyadu aakhiraday daba socotaa hadaa tidhahdee adduunyada ayaan u jeesan oo aakhiradii baa ka jeesan waxaad la mid tahay nin yidhi hadhkayga ayaan soo qabanayaa ma soo qaban karaysid walam yaatihi min addunya ilaa maa kutiba lahu baa nebigu yihi ma helo qofka hamigiisa adduunye ka dhiga ma helo buu nebigu yidhi ilaa wixii ilaahay u qadaray wax kale ma helo marka adduunyadan ilaahay baa nagu dhex abuuray oo inagu dhex imtixaamaya marka adduunyada ka tagana diinteenu inama leh hadda ogaada adduunyada ha ka shaqaysan laguma le ka shaqayso laakiin qalbiga ha gelin taajir noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay kaa gelin dhakhtar noqo laakiin lacagtu qalbiga inay kaa gelin mas-uul noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay kaa gelin waxaad noqotaa bay yidhahdeen culammadu sida doon doonta waxaa loo isticmaalaa barriga mise badda maxaase laga ilaaliyaa biyo inay galaan hadday doonta iyadoo badda maraysa oo rukaab iyo badeecad la saaray ay biyo galaan iyadii waxaa saaranba way qarriqmi soo ma qofka bini aadanka adduunka inuu ku noolaado ilaahay baa ugu talagalay inaad shaqaysataa ood waxbarataa oo taajir noqotaa oo dhakhtar noqotaa oo injineer noqotaa oo caaqil noqotaa ilaahay baa kuugu talagalay noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay kaa gelin hadday adduunyadu qalbiga ay kaa gasho adigiiyo waxa ku saaranba waad dagiyo ogow dad badanba maanta way degeen abubakr sidiiq radia allaahu canh maal qabeen buu ahaa ninka ummadda ugu khayr badan buu ahaa cabdiraxmaan bin cawf maal qabeen buu ahaa tobankii jannada loo bishaareeyeyna ka mid buu ahaa cuhmaan binu cafaan maalqabeen buu ahaa tobankii jannada loo bishaareeyeyna ka mid buu ahaa jariir binu cabdilaahi albajali ogaas buu ahaa saxaabada nebi maxamed ragga ugu qiimo badan buu ahaa saxaabada rasuulku tujaar bay lahaayeen cuqaal bay lahaayeen shucaraa bay lahaayeen dhakhtarray lahaayeen umaraa bay lahaayeen fuqaraa bay lahaayeen mucallimiin bay lahaayeen culamay lahaayeen ogaasiyay lahaayeen laakiin marka la eego aakhirada iyo diinta xaggaa way ka wada sinaayeen iyagu xaggaa way ka wada sinaayeen kooga amiirka ilaa kooga maamuurka si midaata ilaahay uga wada baqayeen si midaatay aakhirada ugu wada fikirayeen cabsida ilaahay ay ka baqayaan iyo aakhirada ay ku xisaabtamayaan waxay u dhib yaraysay ma taqaana in adduunka dusheeda xaqa ilaahayna iska ilaaliyaan xuquuqda bini aadamkana iska ilaaliyaan aakhirana ay tagaan iyagoon waxba lagu lahayn abi bakr sidiiq radia allaahu canhu khilaafada islaamka markii loo dhiibay waa markuu nebigu adduunyada ka intiqaalay sal alla alay duxuuhaa bagaashluhaa dharka iyo badeecaddu suuqa ku iibin jiraa la yidhi alaabtiisiibuu qaatoo degtuu saartay cumar baa arkay ninkoo sii socda kaale ya abaabakar ilaa ayna wuxuu hi de shaqo tegayaa oo taladii ummadoo dhan ba adiga madaxa lagaa saaray madhaleeli oo reerkayga ayaa ii bilin soo anuu ka mas-uul mayo ilaahay weydiin maayo muslimiintoo dhan baa looga dhigay mas madax khaliifata rasuulillaah weeyaan mas-uuliyaddaa uu qabtayna lacag baad ku qaadan meesha ma soo dhigan isagu innaga maanta ka warrama ninka markuu mas-uul laga dhigay dowladda ama xildhibaan loo dooranayo muxuu socdaa bay kula tahay ar muxuu socdaa waa lacag fiican heshid meelahana si fiican u jajabsatid illa waa xildhibaankii baa la odhanaya loo bannayn meel walbe iyo sidaa ma ahayn mas-uuliyadda umay arkayn meesha ciyaalkooga ay ka biilinayaan mas-uuliyadda waxay u arkayeen waa xilligii ummadda nebiga loo khidmaynayay waa adeeg ummadeed ummadday u adeegayaan ilaahay ikhlaaska innakan hayna siiyo abubakar wuu yaabay war ciyaalkaygiin reerkaygina may ma haleelaysid oo masaariiftoodii anaa ka mas-uule annakaa shuuraynaynay ad u noqo horta halka fadhiiso ma haleelaysid haddee toole waa la shuureeyey waxaa loo shuureeyey maadaamu afar reer uu lahaa in baytalmaalka laga siiya masaariif reerkiisa ku filan neef jeexi inuu u kala qaybiya maalin walba reerkiisa hilibkaas iyo raashin ku filan labadii sano ee uu talada ummadda hayay iyo dhowrkii bilood tiisii markay timiday godka lagu raday abibakr sidiiq allaha raalli ka noqdee inankiisii cabdiraxmaan cabdiraxmaan abi bakr oo lacag sida ayaa baytalmaalkii yimiday cabdiraxmaan bana cawf oo ahaa maaliyadda ninkii hayay ayuu yidhi lacagtan baytalmaalka ku celi markaasuu yidhi adeer lacagta xageed ku waddaa jooji wuxuu yidhi aabba allaha u naxariistay ayaa igula dardaarmoo yidhi hadday taydii noqoto maanta wax adduunyo ah maanta anigu dhul baan ku lahay magaalada madiina dhulka iibiya lacagta ka soo baxda dhulka labadii sani iyo dhowrkii bilood ee talada ummadda aan hayay baytalmaalka lacag intaa la baan ka qaadanoo masaariiftii weeyaane igaga celiya buu yidhi inta niisu hadhan ininku dhaxal u qaybtama buu yidhi cabdiraxmaan bin coof wuu yaabay war maxaad leedahay aabbaa ku dardaarmay sidaas in lacagtaa lagu celiya halkee baytalmaalka siduu u qaatay waa masaariiftii ininku aad u qorteen uu reerka siinayay labadii sannadood ayuu aabbahay qoranayay dhulkii uu lahaa markaan iibinayna waxau nagula dardaarma lacagta in halkayga lagaga celiyo baytalmaalka lagu celiyo cumar binu khadaab baa loo keenay cumar uu ooyey abibakr sidiiq oo uu yidhi abuubakarow qabriga abuubakar buu dul tegay wuxuu yidhi madaxda adiga dabadaa imanaysa wallaahi waa daaliso ku gaadhi mayna buu ka daalisay buu ka sidaan u leenahay abuubakar ugu dayda waadna daalisay buu yidhi labadii saniya dhowrkii bilood uu talada ummadda hayey waa gaga idhigaga celiyay baytalmaalka intaas xukaamta zamankeenna ka warrama waxaasi maxaa keenay waa alla ka baq ilaahay bay ka cabsanayeen aakhiraday ku xisaabtamayeen markaasaa koogii madaxa ahaa xaqii ilaahayna waa ilaaliyey xuquuqdii bini aadankana saasuu iskaga ilaaliyey koogii faqiirka ahaa xaqii ilaahayna isna uu iska ilaaliyey xaqii dadkana uu iska ilaaliyay waa kuwagii faqiirka ahaa saciid ibn zayd radia allaahu canhu islaam baa ka soo ashkatuutay maxay kaga soo ashkatuutay dhul aan lahaa ayuu beertiisii ku darsaday tidhi weliba ceelkaana anigaa leh iyadu haddama le ogow isagaa iska waa been abuurasho cuhmaan binu cafaan amiirka muuminiinta u yeedhay saciid saciid waa tobankii jannada loo bishaareeyey nin ka mid a saciid ibna zayd abalacwar markaasuu leey waa waa laga soo dacwooday saciidow oyaa ga soo dacwooday islaantaa baa kaa soo dacwootay duqda oo maxay ka soo dacwootay dhul iyadu ay leedahay baad qaadatay bay ayaa la leeyahay oo macalceelka iyadaa leh markaasuu yaa amiira almu'miniin anu waxaan ka maqlay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo leh dhul uu lahayn taaka dhul uu lahayn ninka dulmi ku qaata buu nebigu yidhi maalinka qiyaamaha waxaa lagu cuquubayn doonaa toddobada dhul intoo silsilad loogu xidho ayaa qoorta loo gorin loo gelinoo la odhan doonaa oo la kac lamana kici karayo maanuu xadiiska nebi maxamed ka hayo ka maqlay may kula tahay xaq bini aadan inaan dulmi ku qaadan ilaahow hadday igu been abuuranaysa buu yidhi indhaha ka qaad haddilin adoo indhaha ka qaada mooyaane halkaana ay sheegaysa ilaah ku dil buu yidhi dolkii uuga kacay ha qaadatay buu yihi siiya waa indhabeesha dam markaasay odhan jirtay way habaarkii saciid baa igu dhacay way habaarkii saciid bin zayd baa igu dhacay iyadoo indhalo dhulkii ay ku sheegatay isaga wareegaysoo indhala ayay ceelkii ku dhacday bal bay ku dhacday lagamaba soo saarin halkiiba qabrigeyga laga dhigo lagu aasay xaqa bini aadan ku ciyaar maaha ma anuu nebi maxamed ka maqlay taaka in la egoo dhul xaqa naas ninka gardarro ku qaata toddobada dhul baa qiyaamaha qoorta loo geliyaa oo lagu yidhaahdaa la kacoo jiid lamana kici kara buu nebigula ma jiidi karaayo maanuu xadiiska nabi maxamed ka maqlay may kula tahay cuhmaano inaan dhul bini aadan aan xaqdaro kaga qaadan ilaahu hadday igu been abuuranaysay buu yidhi indhahana ka qaad halkaan ilaahu ku dil buu yidhi alla ka baq waxa bini xaqooga kaa joojinaya waa maxay waa alla ka baq markaad ilaahay ku xisaabtamaysa inuu ku arkaayo uu ku maqlaayo aakhira inay jirtana ay ku hor taallo xaq bini aadan inaad u badheedhaa ku dhiiran maysid laakiin goormuu qofka bini aadanku ilaahayna uu dulmi ka galaa bini aadankana uu dulmi ka galaa waa markuu ilaahay iloobo aakhiradana uu khadka ka saaro saa darteed walaalayaal ilaahayna soo noqono ha toobadkeenno in yar baan adduunyada jooganaa in yar in yar wamaa tadri nafsun maada tagsibu hadan wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut berri toole nin walba waxa uu la kulmi doono kama warqabo meesha qabrigaagu noqonuu qabrigaygu noqon kama warqabno markaa walaal waa inaan aakhiro ku xisaabtanna aakhiro ma dheero inahum yarawnahu baciida wanaraahu qari ilaahay baa sheegay qiyaamuhu ma dheero xaggeenna waa kaa dheer yahay laakiin nidaamka ilaahay marka la fiiriyo arrinta waa dhowdahay bacitdu ana wa saacatu ka haatayni labadaa farood buu nabigu isku dherariyey fardaa iyo murdisada iyo fardhaxadaa buu nebigu isku qabtay markaabuu nabigu yidhi anigiyo saacadda qiyaamadu sida labadaa farood a iskugu xigaan baan xignaa buu rasuulku yidhi marka ilaahayna hanu soo noqonno han ka baqna ilaahay quluu laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila muxamadun rasuuluullah diinteennana maaragtaane han ka shaqayno oo shaqada diinta culummada iyo macallimiintaoo keliya ka mas-uul maahinaya jamaacaddade qof kastaoo muslima diintan xilba ka saaran inaad naftaada islaaxisaa waa waajib inaad ummadda islaaxeegana dadaalka aad ka qayb qaadataana waa waajib dacwatun dacwa dacwa dacwa ila allah faridatun sharciya wa daruuratun bashariya bay dhahdeen culummadu dadka oo ilaahay xaggiisa loogu yeedho waa fariida sharciya weeyaan waana daruura bashariya bashariyadoo dhan baa maanta dacwadda u baahan muslimkiibaa u baahan in salaada loogu yeedho oo maskiidka loogu yeedho oo xalaqaadka loogu yeedho oo diinta loogu nasteexeeyo gaalkiina wuxuu u baahan yahay in iimaankii islaamnimada loo bandhiga buu u baahan yahay mas xilkaana nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa ummaddiisa saaroo yidhi laa nebiya bacdii walaa ummata bacdakum alaa falyubalaqa shaahid minkum alqaa'ib aniga nebi igama dambeeya buu nebigu yidhi ninkana ummadin igama dambayse kiina xaadirka maanta ila joogow kiina maqangaadhsii fa ruba mubalaqin awcaamin saamicin iyo kuway maqlayeena saxaabadu intay nebiga ka maqleen bay adduunkuo dhan gaadhsiiyeen halkii maalintii risaaladda ay gaadhsiiyeen baa la yidhi inay ka soo noqoto mooyaane halkii ay dhigeen bay taagan maanta insha allah inaguna in diinta inaan ka shaqeyno wada niyooda insha allah habeen dambana waa jimce markaska ka soo qaybgala kulanka diinta waliba xaafadiinan markaskuu nii dhow yahay oo marka ilaahay dartii u baxlay naga yidhahdaan ha cabsoonina iska bax waar baxayno nin baa waagii xanuunka koronaha la bumbuuninayay ayaa la corona lagaa helay afariyo toban cisho qolka ku jira m muu fadhiya mase uga baxay ku jiray mid baa la sheegaya islaantiisii ku yidhi ha ii soo dhowaan ciyaalka ha ii soo dhowaan aniguna socdo afariyo cisho uu fadhiistay qol dhexdii si uu hargebka uga baxo qalbigeenna inay adduunyadu ka baxdo oo cadamada makhluuqu ka baxdo oo zamanka aan ku tacalluqsannahay aan sii dayno oo xadhiidhka ilaahay aan soo adkaysanno afar bilood inaan masjid dhex fadhino uma baahnin masjidka waa raaxo welibana soo ma hadda intaa ere saacaddaan wada hadlayna imisaa dareenkiinu ziyaadayaa imisa aniga dareenkaygu isbedelaya ila waxaan ka hadlaynaa waa diine marka insha allah bal insha allah wakhtiga iigu dhow ee fursadda iigu dhow inaan bal jamaacadada ilaahay dartii u baxaya afar bilood laba bilood fasaxyad aan haysto inaan ilaahay dartii u baxo yaa bal niyoonaya insha allah insha allah dhahada lilwasaa'ili xukmu lmaqaasidi bay culimmadu leeyihiin muddadan la baxayo waa wasaa'il dacwa wasaa'il sida aalaadkan imika aad naga duubaysaan inaku ma jeclayn berigii hore laakiin baryahan waxay yidhahdeen waa loo baahan yahay iska hadla uun dee annakuna wuxuu ilahay na soo dhex khayr ummadda waan u sheegaynaa insha allah dhahada ilaaha inuu naga aqbalana waan rajaynaynaa qabuuliyaddaa muhiim ah imisaa ku dhegaysato ku daawatay muhiim maaha ilaahay ma ka aqbalay baa muhiim mise kugu soo ceshay ilaahay ha naga aqbalo insha allah habeen dambena fikridiinka waan ka soo wada qayb galaynaa dad badanoo walaalaheenna oo xanuunsan ayaa jiro ducadoona se u ducayn mayna insha allah dembigeenna allaha dhaaf dembiga waalidiinteenna allaha dhaaf diinta allah inoo macaneeyo maralkeenna allaha shaafiyo mowtaadkeenna allah u naxariisto amni iimaanka allah inoo siyaadiyo daacadda allah inoo macaneeyo dhallinyarada wiilaliya gabdhaba allah inoo hadeeyo madaxdeennana wixii diintiiyo dalkiiyo dadka u daacada allaha tuso muslimiinta meelay joogaan muwaafaqiin midnimana allaha siiyo nin walba alluu ka kurbaysayna kurbad allaha ka qaado dad badanoo iyo kuwa qaybinoo duca dalbay baa jiree mid walba alluu ka kurbaysanya ilaahu adaaga kurbadda ilaahu ka qaado caafimaad sariica ilaahu sii khaatimada ilaahu noo hagaaji waxaan ku hadlayna ilaahu hanagu qaban ee allah noo naxariiso haddaad noo naxariisan ayaa noo naxariisan ayaad haddaad noo dembi dhaafin ayaa noo dembi dhaafi amniga iyo iimaanka ilaahu noo adkee rabbanaa dalamnaa anfusanaa wain lam takfir lana watarxamna lanakunanna min alkhaasiriin subxaana rabbika rabbi alcizati camaa yasifuun salaamun cala almursaliin walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin